baabu manci nisaai haadaakanu baabu manci nisaai dumarka in loo diido baabkii ka hadlaay wey min alkalaam inay ku hadlaan bixatrati rijaali rag meelay joogaan raggaasoo alajaanibi oo ajnabi ah ilaa lixaajatin dan inay keento maahane baabu manci nisaai haadaakanu baabu manci nisaai dumarka in loo diido baabkii ka hadlaay weeye min alkalaami inay ku hadlaan bixatrati rijaali rag meelay joogaan ragga alajaanibi ee ajnabiga kaa ilaa lixaajatin dan inay keento un maahan hadalkaas xadiidkan soo socda macnaha uu ka hadlayaa wuxuu yahay dumarka haddii meeshay joogaan rag ajnabi ka ajoogo hadalkooda waa inay gaabiyaan haddaan baahi iyo dan aysan keenin muhiimana waa inaysan hadlin dan muhiima haday dan muhiima hadday jirto waa hadli kartaa dantaas waxay noqon kartaa dan diineed gabadhu inta qaadiga waad sheegan kartaa dhibaata hadday dhibaatadaasa qofyabeen igu haya alaga celiyo waa dhigi kartaa haddee danaa timid baahiyaa timid waxa weya dan adduunyo iyo dan diinad labadaba waa u hadli kartaa qaadigii dan adduunyo wey waxa weeyaan qulaysa haysta qofaa dhib ku haya qofkaas inay qaadiga u tagto tiraa dhibkaasa laygu haya laga celiyo ama waa dan diinad mas'ala ka ka jiran inay waxa weeyaan nin culamaa la hadashay tiraa mas'aladaas iga waran ayaduna waa banaantay waa diin waa diin marka dan hadday taado mucaamalo waxbay gadaydaa daray gadaydaa maalan se badeecad kaleeto nin ayaa ka gadana way la hadli karta intaasaan kaa siina ayadoon baab kaleeto iyo majaajille kale iyo kaftan kale la gelin majaajille kale iyo kaftan kale maya marka hadday timaado dan diineed ama dan adduunyo waa hadli kartaa laakiin maxaa la diidayaa hadal iska mala yacni iyo waxa weeye in la furo hadhow ay dhici karto cirib xuma inay ka timaado taasaa la diidaya can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra ka wariye can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi atasbiixu tasbiixidu lirijaali raggay u sugnaatay wa tasbiiqu sacbintuna linisaai dumarkay u sugnaatay muttafaqun calayh salaada marka lagu jiro imaamka haddii salaada uu wax ka mida qaldo in la baraarujiyaa la rabaa qaabkee loo baraarujin nabiga sala allahu calayh wasalam ragga iyo dumarka waa kala duway wuxuu yidhi nabiga sal allahu calay wasalam atasbiixu lirijaali tasbiixda raggay u sugnaatay haddii nin uu baraarujinayo imaamka subxaan allah u leey haduu salaada wax kamida qaldo maalan afartii ragcood duurka markii la tukado ragco shanaad u istaagay subxaan allah u soo fariisto inuu soo fariistaa la rabaa maahan inaad raacdo gabadhu hadday doonayda imaamka inay baraarujido waa labada sacbay isku dhifani labada sacbay isku dhifani raggu iskuma dhifan karaan gabadhuna subxaan allah ina tira laga yeelima waa la kala duwan maxaa loo kala duwan talow maxaa loo kala duwan duway ahlucilmigu waxay ka fahmeen rag iyo dumara wada tukanaya ilaa nabiga rag iyo dumara la tukan jiray maadaama meesha rag ajnabi ka jooga gabadha codkeeda haddiiba laga maarmi karo in laga maarmo fiiriya gabadha codkeeda in laga maarmo si aan loogu fidnoodin banu aadanka ilaahay qofba qaab u abuuray ragga codkoodu qaabu u abuuray dumarka codkoodu qaab kale u abuuray ilahay ba isku si uma abuurin sidaas darteeda codkii haddii laga maarmi karo bedel la heli karo codka in laga maarmo saasayna culammada muslimiintu u fahmeen alxaafid ibn xajar fatxubaariga juska saddexaad sagaashan iyo saddex wuxuu leeyahay wa kaana manca nisaai min atasbiixi annahaa ma'muuratun bikhafdi sawtihaa fi salaati mutlaqa waxaa dhici karta dumarka diidida loo diiday tasbiixda inay yihiin dumarku kuwa la amray codkooda inay hoos u dhigaan xataa salaada dhexdeeda iyadoo la kala qaadin limaa yukshaa min aliftinaani waxaana loo diidayaa waxaa laga baqa in lagu fidnoodo codkeeda wa mancu rijaali min atasfiiqi maxaa raggana sacabka loogu diiday ragga waxaa saxbinta loogu diiday liannahu min shani nisaa sacabka dumarka iskale marka raggiina dumarka inay isku shadaan lama rabo de maanta ka waran waxa weeyaan ragga maanta rijaasha agarkoodu waxa yar markii qof qudbeeyo oo uu kelimada yidhah bash bash bash bash ha waa dhaqankii dumarka ha reergii oo dhanna waa kuwaas in badankoodi dumarkii ku dhaqan noqdeen bash bash bash bash ay leeyihin dhaqankaas marka waa dhaqan dumar dhaqan rag ma ahan in la sacbiyo soo uma jeedin marka taas waxay ku tusaydaa haddaan baahi keenin gabadhu codkeeda inay hoos u dhigto can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigaa yidhi atasbiixu tasbiixdu lirijaali raggay u sugnaatay watasbiiqu saxbintuna linisaai dumarkay u sugnaatay muttafaqun calayh